bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wla cudwana ila clى الظaalimiin slى اllah wslm wbaaraka clى muxamed wclى alih wصaxbih aجmaciin qala اlmuأlif raximah اllah fasl wsalaaة اlkusufi sunaة muؤkadaة fasalkan wuxuu kaga waramayaa salaat اlkusuuf salaada qorax madoobaadka iyo dayaxmadoobaadka qoraxda madoobaata ma dayaxu madoobaad salaad baa la sharciyey oo qoraxda iyo dayaxu waa aayataani min aayaati illah waa laba aayadood oo aayaadka ilaahay ka mid a laa yankasifaani limowti axadi walaa lixayaati qof noloshiisa iyo dhimashadiisa toona uma madoobaadaan ilaahay subxaanahu watacaala addoomihiisa ayuu ku cabsigeliyaa rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam markaad aragtiin fadcu llaha wakabiruu wasalluu watasadaquu marka salaada la sharci salaadaasi xukunkeedu inuu sheegaya wuxuu yihi wa salaatulkusuufi salaada dayaxmadoobaad qorax madoobaadka iyo dayaxmadoobaadku sunnatun muakadatun sunno la adkeeye weeyaan fain faatat hadday tagto lam tuqdo la qalayn maayo wayusallii waa tukan doonaa qofku likusuufi shamsi qorax madoobaadka iyo wakhusuufi lqamari dayax madoobaadku wuxuu tukan doonaa ragcatin laba ragcadood ayuu tukan doonaa fii kulli ragcatin ragcad kasta dhexeeda waxaa ahaaday qiyaamaani laba qiyaam yutiilu lqiraa'ata fiihimaa qiraa'ada dhexeeda markaasi uu dheereynayo iyo wa rukuucaani laba rukuucood iyo dhexdooda ahaaday ragcad walba yuiilu tabiixa fiihima tabiixdana dhexdeedu ku dheereenayo duuna sujuud sujuud iyada dheereyn maayo sujuuda dheereen maayo tabiixda sujuud yan ku dhex maayo iyadoo rukuucdu ha dheeraata lakin sujuud la dheereen maayo <clears throat> wayakhdubu bacdaha dabeed wuu khudbadeyn doonaa khudbatayni laba khudbadood buu khudbadeyn doonaa wayusiru fii kusuufi shamsi qorax madoobaadka salaadeeda waa siraysan wayajharu fi khusuufi lqamari dayax madoobaadka salaadiisana kor buu qaari doonaa oo waa wala jahri doonaa salaada alkusuuf walkhusuuf kusuuf waa qorax khusuufna waa dayax haddana midkood ka kale haddana waa lagu ilaaqa oo kusuuf labadaba waa la odhan karaa labadaba waa la ohan marka min kulli wa salaatlkusuufi dayax madoobaadka iyo qarax madoobaadka labadaba wey marka qoraxdu madobaato iyo marku dayixu madoobaado salaada la tukadaa sunatu muakadatu salaadaas waa sunne halkan wuxuu inoogu sheegay xukunkii salaadaas ay lahayd inay sunno tahay waay fain faatad hadday tagto lam tuqda la qalayn maayo sidee u tegeysaa waxay u tegeysaa qoraxdii oo madoobaatay ama dayixii oo madoobaaday intaan la tukaninba haddana caddaaday uu caddaadayba miyaa la tukanaya maya la tukan maayo qoraxdii oo madowba dhacday miyaa la tukanaya maya la tukan maayo marka marka qoraxdii oo madow hadday dhacdo ama dayixoo madow inaga tago la tukan maayo iyadana hadday caddaatana iyadoo aan la tukanin iyadana la tukan maayo waktigeedu wuu dhamaaday lama qalaya iyada wayusallii qofku waa tukan doonaa likusuufi shamsi wakusuufi lqamari ragcatayni qorax madoobaadkii dayax madoobaadku wuxuu tukan doonaa laba ragcadood waa laba rakaco salaadan qorax madoobaadka iyo deex madoobaadku waa laba ragcadood fii kulli ragcatin ragcad kasta dhexdeed waxa ahaaday qiyaamaani laba qiyaam yuilu lqira'ata fiihima dhexdooda markaasuu ku dheeranaya qiraaada wa rukuucaani iyo laba rukuucood yuilu tasbiixa fiihima tasbiixda dhexdooda dheeranay duuna sujuud sujuud iyadana dheereen maayo waay waa laba ragcadood marka kayfiyada loo tukado ayuu noo sheegaya waana kayfiyada ugu saxeixsan kayfiyaad kalea jira oo axaadiida qaar kamida ku yimid laakiin may asixin ayagu waa laba ragcadood ragcaddiiba waxay leedahay laba qiyaam iyo laba rukuucood ayay leedahay waxaana filaya in la tukaday ragtagasuud kuma jiraan maalan waa la xidhanaya marka la xidho qur-aankii baa la aqriyay marka faatixada la akriyo suuradda kale waa la dheereynaya aada baa loo dheereynaya dabeetana wuu rukuuci rukuucdiina wuu dheerayni wuu kasoo toosi qur-aankiibuu wadi doonaa qur-aankiibuu aqriyi doonaa iyadana qur-aanka haddana waa dheerayni laakiin dheerayntii tii hore uu ka gaabantay uu ka gaabinaya haddana waa rukuuci rukuucdiina wuu dheerayni laakiin rukuucdii hore waa ka gaabinaya halkan maxaynu ku haynaa adiga halkan maxaynu ku haynaa adiga adiga kitaabka haysta a ah, a ah. imisan sheegna laba maxay ay ya iyo sheekh ku adiga haye laba qiyaam iyo laba rukuucood baynu sheegay la soco laba qiyaam iyo laba rukuucood baynu shegnay soma weli lama sujuudin soo ma markuu rukuucdaa labaad uu kasoo tooso ayuu sujuudayaa sujuuddu waa labadii un ragcaddu lama sujuudoodun bay leedahay ragcaddu maxay leedahay ima sujuudood bay leedahay labun bay leedahay soma ragcaddu labadii sujuudood buu la iman doonaa sujuudda sheekhu wuxuu nigu yihi dheerayn maayo laakiin sida raajix ah waxa weya waa la dheeraynaya waa daciif qowlka odhanaya sujuudda lama dheeraynayo waa qowl daciifa laakiin muctamadku waa la dheeraynaya rukuucdiina waa la dheeraynaya sujuuddiina waa la dheeraynaya labadaba labadaba waa la dheeraynaya markii labada sujuud la yimaado haddana waa soo kacaya sidii kolun buu samaynaya haddana markuu qiraaadii buu dheerayn doonaa faatixada markuu akhriyay kabacdi garaadu dheerayn waa rukuuci rukuucdu dheerayni haddana waa kasi toosi qur-aankii waa aqriyi doonaa waa dheerayn doonaa haddana waa rukuuci rukuucdiina wuu dheerayn doonaa markuusa toosna u sujuudaya markaasaasay laba qiyaam iyo laba rukuucood u yeelatay soo waadix ma ya faatixada ayuu aqriyaya ta koowaad qiyaamka koowaad waa faatixada markuu rukuucda kasoo toosa ee qyaamka hadda qiyaamka kusoo istaag qur-aanka akriyayana faatixada inuu soo celiya way fiicanta culamada qaar kamid yii qraan halkii kasoo wadaya way jiraan laakin faatixada inuu akriya doona haddana haddana suuraddii halkaasu kasoo wadi doonaa qur-aanki qur kasoo wadi doona wayaktubu bacdaha salaada dabadeed waa khudbadeyn doonaa khudbatayna laba khudbadood khudbadii jimcaha oo kale ayuu khudbadeyn doonaa wayusiru fii salaada qarax qur-aanka waa siraysani hoos buu aqriyi doonaa wayajharu fi khusuufi lqamari salaada dayax waa la jahri doonaa salaada maalintii waa la siraystaa salaada habeenkiina waa lala jahraa qofka haduu salaada habeenkii tukanayo waa jahr waa lala jahraa salaada maalintiina waa la siraystaa marka laga reebo salaada ciidda iyo salaada jimcaha jimcaha korba loo qaada ayada salaada ciiddana iyadana waa alajhraa faslun wa salaatu listiqaai salaada istisqaagu masnuunatun mid la suneeye weeyaan fayamuruhum limaamu imaamku dadku waxa uu fari doonaa bitowbati towbadda ayuu fari doonaa wasadaqati iyo sadaqada walkhuruuji min almadaalimi iyo dulmiga markaasi addoomaha isdulmiyeen in markaasi ay ka baxaan wamusaalixati alacdaai iyo dadkiisa haysta heshiisiintooda iyo in heshiiyaan ayaa fari doonaa wa siyaami alaaata ayaamin iyo saddex isho soonkood ayaa u fari doonaa uma yruju uma yakhruju bihim deetna waa la bixi doonaa fi lyowmi araabici maalinta afraad dhexdeeda ayuu la bixi doonaa fii iyaab fii iyaabin dhar ayuu kala bixi doonaa bidlatin badalan dhar yani dharkii shaqada oo dhar qurux badan aan ahayn iyo wastikaanatin khushuuc iyo wa tadarucin isdhuldhig wayusalii bihim ragcatayni laba ragcadood ayuu tukin doonaa ka salaat lciidi oo salaada ciidda oo kale ama ka salaat lciidi sidii salaada ciidda oo kale laba ragcadood oo salaada ciidda oo kale ayuu tukin doonaa uma yaktubu bacdahuma deetna dabadood khudbadayn doonaa wayuxawilu ridaahu gu-iis ayuu rogi doonaa wayukiru min adducaai ducada xaggeeda ayuu farbadini walistiqfaar istiqfaartana waa farbadini wayadcu waa ku ducaysan doonaa biducaai rasuuli illaahi rasuulka ilaahi ducadiisa sala allahu calayhi waali wasalam wahuwa waxaana weeyaan allahuma ajcalha suqya raxma salaada al istisqaa waa roob doon weeyaan ama roob dalab markay abaartu dhacdo biyuhu ay yaraadaan ceelashii ama ilihii biyuhu ay kasoo baxayeen ay jafaaf uu ku dhaco oo biyo la-aantu ay dhacdo markaas waxaa la sharciyey salaada istisqaaga la yidhaha waa salaad ilaahay lagu weydiisanayo subxaanahu wa tacaala roob lagu weydiisanayo iyo gargaar xukunkeedu inoo sheegay oo salaat listisqaai masnuunatun mid la suneeye weeye halkaa xukunkibu ku sheegay salaadaasna waa sunne wey wuxuu markaa uu inoo sheegayaa imaamku dadka inuu de toobadii iyo istikfaartii iyo magaranaysaa ilaahay loo soo noqdo oo sadaqada la bixiyo oo dulmiga dadku addoomahu isdulmiyaan dulmiga ay ka baxaan ayuu dadkii fari doonaa intaan salaada loo bixin ka hor qofku hadduu doonay ducadiisa inay mustajaabo noqoto marka hore waa inuu wax wanaagsan sameeya dembi dhaaf ilahay weydiistaa khayrkiiyo wanaagga sameeyaa daacada uu farabadiyaa dabeetana isagii oo wanaagsan markuu ilaahay baryo waxaa mudan in la ducada laga aqbalo oo dembi hadduu ku jiro dembiga ka baxo waay marka dadkii towbaddaa la fari doonaa in ilahu towbad keenaan cali bn abi aalib radia allahu canhu wuxuu yihi maa nazla balaa ila bidanbin walaa rufica ilaa bitowbatin balaayo ma soo degto ilaa dembi bay ku timaado sidaa daraadeed ba dadki wanaagsanaa ee hore haddii waxay ku dhacaan waxau odhan jire waa dembi aan sameeyeyba waxaas igu dhacay dembi aan sameeyey bu waxaas igu dhacay haddii xataa daabadiisu ay turanturooto waa dembi aad gashay buu odhan jire marka dhib qofka dhib ma soo gaaro maa nazla balaaun ila bidanbin balaayo ma soo degto ilaa dembi ba kusoo degtaa balaayadaasina lama qaado ilaa bitawbatin marka saasa loo faraya tawbadi waxaa la leeyahay abaartani iyo abaarahana waa dembi addoomuhu ay galabsadeen weeyaan ya dabeetana ilahay waa toobadkeen toobadkeenku waxay keenaysaa roobku keenaa istikfaartu iyo ilaaha loo toobad keenaa addoomuhu ilahi noqdaan rabbi ku helayaan faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana afaara yursil samaa calaykum midraar roobku ilahay idin siinay waay markaa wuxu uhi fayamurhum limaamu imaamku waxa u fari doonaa imaamku waa imaamku waa ke imaamka masaajika madaxweynaha wey ya madaxweynaha waxaa la odhan jiray berigii hore alimaam waxa la odhan jiray alsulaan waxaa la odhan jiray alamiir waxaa la odhan jiray alxaakim ya iminkunba dee magacyo kale loo bixiyey magacyadaas la odhan jiray <clears throat> sidaa daraaddeed baa alimaamatu alcudmaa bay culimada qaar ka mid qabaan imaamnimada masaajidka waa alimaamatu suqra ta kalena waa alimaamatu alcudmaa imaamnimada weyn weeyaan fayamuruhum limaamu imaamku waxau fari doonaa bitowbati towbadda ayuu fari doonaa wasadaqati sadaqadana waa fari doonaa sadaqadana way fiicantay wlkhuruuji min almadaalimi madaalimta in laga baxana waa fari doonaa madaalimta waxa weeyaan addoomuhu ina dulmiga isdulmiyeen ina dulmigu waa dhacaa ya oo dadku dhexdooda way isdulmiyaan hadal baa la isku dulmiyaa ficil baa la isku dulmiyaa qofku wax aanu odhanin oo laga yidhaahdaa waa dulmi waa la dulmiye qofkaas waana waana shay xaaraana oo aan banaanayn in qofku waxaanu odhan laga yidhaahdo ficilna waa lagu dulmiyaa qofka waa macruuf taana waa la garanaya marka madaalimtin in laga baxo wa musaalaxat alacdaai dadkii cadowga isku ahaa heshiisiintoodina waa fari doona in dadku heshiiyaan dadkii cadowga isku ahaa isku cadhoonayay ishaystay iyaga laftoodu inay marka waxa weyaan in waa dembiye dadka muslimiinta inay cadow isku noqdaan ma banaana iyaduna wa siyaami alaaata ayaami iyo saddex cisho soonkood iyadana waa u fari doona marka arrimahani waxyaabaha wuxuu saa uu leeyahy sheekhu waxay raad ku yeelanaysaa ducada aqbalitaankeedii uma yaruju bihim deetna waa la bixi doonaa fi lyowmi araabici maalinta afraad ayuu la bixi doonaa fii iyaabin dhar ayuu kula bixi doonaa bidlatin bedelan bidlada waxa weeyaan waa dharka aan quruxda badnayn dhar qurux badan la xidhan maayo maanta waxaa la muujinayaa dadku waxay muujinayaan inay addoomo ilaah yihiin oy baahan yihiin baahi bay muujinayaan marka qofku inuu baahan yahay wuxuu ku muujinaya dharkiisii inuu noqdo dhar aan qurux badnayn ka ilahay baa lasku dhuldhigaya odayaasha islaamaha caruurta xoolaha waxaaba halkaas la keenaya markaas ilahay la baryay a ah, geel iyo aiga lood wala halkaas arkay ya markaas ilahay la baryay soo baxa baa lagu yidhahda innaga dhowr jeeroo istisqaaga la yidhi haloo soo baxo cidina so bix hagaagsan ya cid hagaagsan soo bix waxaa kutusinaysa dadka dacfigooda ay kutusinaysa marka la dhaha roobdoon bayna subnaha la soo baxo maalinta wayna soo baxaa oo la isku yimaadaa oo ilaahay la baryaa oo la tukadaa salaadaasa la tukanaya ilah baa la baryayaa tadaruc iyo khuduuc iyo khushuuc ya baryadaa la badinaya badinaya badinaya ducadaa la badinaya badinaya badinaya aad baa loo ducaysanaya kaasaa laga soo dareeri doona inaguna saacad waxaa laga yaaba inay noqo hal saac inay nagu qaadi wey hadda ma garata waay wastikaanatin iyo khushuuc khushuuc inay muuqato istikaanadu khushuucda wey wa tadarucin iyo isdhuldhig khuduuc isagoo khuduucsan wayusali bihim waxa uu tukin doonaa ragcatin laba ragcadood ka salaat alciideyn salaada ciid oo kala salaada ciid laba ragcadood ragcadda koowaad toddoba takbiirood bay lahayd bacda takbiirat alixraam ragcadda labaadna imse takbiirood bay lahayd adiga ah, ah. ha maaha fadhiiso saasa waa e, misa shan weeyaan waa shan wey ta waa shan waay uma yaktubu bacdahuma deetna labada labadaas salaadood dabadood waxaan jeeda salaada ciida dabadeed labada ciidood salaad dabadeed waa ciid labada ragcadood waan jeeda cafwan ya wayusali bi ragcatayn ka salaat alciideyn marka wayaktubu bacdahumaa labada ragcadood dabadood waa salaadii marka istisqaag markuu tukado kabacdi wuu khudbadeyn doonaa wa yuxawilu ridaahu gu-isna wuu rogi doonaa marka khudbad buu dadku akriyi doonaa dadka uu ku farayo istikfaarta dembi dhaafka macaasida laga baxo ilaahay loo toobad keeno ilaahay la baryo alamru bilmacruuf walnahyi can munkar koobsanaysa waay wa yuxawilu ridaahu gu-isna waa rogi doonaa go-aan rogitaankeedu dhinaca midig bidixduu marin doonaa de bidixdin midigtay soo mari doontaa hoostoona dusha yuu marin doonaa dushuna hoosta mari doontaa marka xaggaa hoose ayuu soo qabani kor buu keeni midigti bidixdina uu isweydaarin doonaa midigii bidixina uu isweydaarin waay marka rogitaanka go-a uu rogayo horta rasuulka sameeyey caleyhi isalaatu wasalaam oo ayuu rogay rasuulku sala allahu alayhi wa wasalam xikmadda ku jirta waxan culimadu waa tafaa-ul tafaa weeyaan ilaahayow abaarta naga rog oo barwaaqo noogu rog oo noogu bedel tafaaulka waa noocaas wey saas jira wayughir min adducaai ducadana waa farabadin doona xaggeeda iyo walistikfaar istikfaartana waa farabadin doonaa wyadcuu biducaai rasuuli اlahi salى اllahu alayh ali waslm ducada rasuulkana waa ku ducaysana wuxuu waxa wey allahuma jcalha ilaahu waxaad ka yeeshaa suqya raxmatin suqya waraab raxmatan yataratab calayha araxma naxariis ay ka ratibmayso ilahu ka yeel allahuma jcalha ilahu ka yeel suqya raxmatin waraab yataratabu calayha araxma naxariisi ay ka ratibmayso oo ay ka dhalanayso ilahayo ka yeel walaa ama ataa allahuma jcalha ilaahwna waraabi allahuma sqina allahuma jcalha allahuma sqina ilaahwna waraabi suqyaa raxmatin waraab naxariisay ay ka dhalanayso walaa tajcalha ilaahayow hana waraabinin suqya cadaabin waraab cadaab ilahu hana waraabinin walaa mid wax halaagayana waraabkiisa ilah hana waraabin walaa balaa-in waa halaag walaa balaa-in iyo mid balaayo wata toona balaayo walaa hadmin hadmiguna waa burburka guryaha dumiyo oo kale maalan walaa hadmin mid wax burburinay ilah ha ka yeelin walaa araqin mid wax qarqina ilah ha ka yeelin araq araq waa maxay marka biyuhu dadka qarqiyaan soo biyuhu farabataan mid biyo dadkiiba qarqinayaba duufaana iyo markaasi wata allahuma cala aldiraabi walaakaami wamanaabiti shajari wa butuuni allahuma xawaalina walaa calayna intaasi waxaa la aqriyaa markuu roobku aada ku farbato roobkii aad doonayso imika soo kacay allahuma xawaalina odhan maysa ilah hararaha naga mar waa ud ya roobku markuu farabato farabato farabato ee dadku ku bato ayaa waxa dhaha allahuma xawaalina ayaa la dhaha iyo allahuma cala aldiraab ya oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo oo khudbaddii jimcaha taagan ayaa nin baa usoo galay remiya markaasu wuxu rasuulka ilaahayow waxa weeyaan jidkii waa go-ay xoolihii waa waa abaarsadeen dadkii way gaajoodeen caruurtii iyo dadkii abaar baa dhacday markaa ujeeda ilahay noo bari buu yidhi ilahay hanoo waraabiye rasuulku wuu duceeyey duco dheer buu duceeyey mimbarka kamuu soo degin ilaa daruurahay soo qabsadeen dabeetana roobku waa da-ay isagoo mimbarkii si fuushuba roobka u bilowdaba wuxuu leeyahy anas binu malik oo xadidka warinayay toddoba cisho sabtan yani jimcay ahayd maalintaasi sabti ilaa ku sabti maanaan arkin qoraxba maanaan arkin roob un baas haystay oo da-ayay jimcihii dambe ninkii acraabiga ahaa ama nin kale ayaa hadana kacay inuu isagii yahay iyo wuxuu kala garan waaya mid kale inuu yahay markaasu wuxuu yihi marka hore wuxuu jid kugu go-ay isku socon waayeenoo de abaartiiba dadka isku socsiin weydo waa la abaarsaday haddana wuxuu jidkiibaa go-ay daadadkiibaa jaray xoolihii way halaagsameen oo daadadkiibaa qaaday wax daadad qaaday iyo wax roobku dilayba in marka xoolima abarta roobku dilaya markaasu wuxuu yihi fadcu llaaha yumsikha a ilaahay bari ha hayste oo remigi ya ilahay bari ha hayste rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam bal hadduu waa maalin jimca wuxu uhi allahuma xawaalayna walaa calayna allahuma cala aldiraabi walaakaami wa butuuni alawdiyati wa manaabit shajar buu yihi sidaa ninka acraabiga mu odhan wuxu uhi ilaahayow buuraha taagaga meelaha dhirtu soo baxayso daaqu kasoo baxayo ilahu ku shub hareeraha yaga ilahu naga mari dadku meelahaas u daaq doonan doonaan marka dambe ya soo kolba halku rabku da looma guuro iyo halku rabku dambeeyey halkaasa loo guura markaasuu rasulku hareeraha ilahu ku shub markaasu wuxuu yihi anas waxay noqotay magaaladii madiini mila tursi sida gaashaanka kale intaa madiino ku beegan mooyaane intii kale daruurahibyaa uleeday xaararhiba u leexday marka allahuma cala adiraabi ilaahay waxaad ku shubtaa cala adiraab waa buuraha buuraha yaryar wey wal aakaami aakaamkuna waa taagga wey taagga soo taagga ma taqaanin taagaga wey diraabkuna buuraha yaryar weeyaan allahuma cala adiraab ilahay waxaad ku shubtaa buuraha buuraha yaryar wal aakaami iyo taagaga wa manaabiti shajari meelaha geeduhu ay kasoo baxayaan geeduha meelaha baqlinaya ee soo saaray wa butuuni alawdiyati togaga dhexdooda ilaha ku shub alawdiya waxa weeyaan waadigii weeye tog weeyaan allahuma xawaalayna ilaahu hareerahay ka yeel walaa calayna dusheeda ilahu ha ka yeel saasoo ilahu hareer ka yeel walaa calayna allahuma asqinaa aysan roob muiisan wax badbaadinaya ayku waa almaar aysan waa roob muiisan wax badbaadinaya wy haniian wanaagsan yani ayib mid fiican wey marian cidhibtiisa dambe lama hadinayo marian cidhibtiisa dambe lama hadinayo oo daaq iyo maaragtay barwaaqo ka taga marian haniian mid wanaagsan marian oo caaqibadiisa iyo ciribtiisu ay fiican tahay mariican oo daaq badan daaq leh oo xooluhu ay daaqayaan oo daaq fara badan soo saara saxan dhibic weyn ama dhibiciisu dhulka si fiican u gelayso saxan waa shidiid lwaqcati fi lard dhulku aada ugu dhacayaayo dhibicdiisu dhulkay gelaysa dhibicdiisa dhulka ay gelayso saxan caaman caam ah dadka wada gaadha caam dadka wada gaadho adaan fara badan adaqan fara badan ama adaqan macaan ada oo macaanka adaan abaan dhulka daboola abaan daboola dhulka ma waa logala jeeda wada gaadha abaan dhulka daboola mujalilan dhulka wada gaada oo lama cuno iyaduna oo caam yeela isaguna daaiman ilaa yowm ddiin daaiman kaasu socona ilaa yowm ddiin ilaa yowm diinka marka culimadu ilaa yom din waxay ku fasireen oo yidhaahdeen ilaa yowm alxaaja ilaa hadduu socdo dadku way ku halaagsamayaan halaag buu keenayaa laakiin ilaa ilaa inta xaajada iyo baahida iyadu ka dhamaanaysa wey lakin de baahidii bani adamka ma dhawaato inta man ku celiya ya sa waadix ku celiya allahuma asqini ilahwna waraabi haysan roob mugiisan wax badbaadinaya hanii'an wanaagsan marii'an caaqibadiisa dambe la mahadinayo mariican daaq badan oo daaq leh saxan dhibic weyn oo dhibica dhulka uu gelayo caaman oo caama adaqan fara ama macaan abaqan dhulka daboolaya mujalilan wada gaadhaya daaiman ilaa ywm ddiin kaasoo soconaya ilaa ywm ddiin allahuma sqina alkayf ilah roobkana sii walaa tajcalna hanaga yeeli min alqaaniina kuwa quusta ilah waa naga yeeli allahuma sqina alkayfa ilah roobkana waraabyona sii walaa tajcalna hanaga yeeli min alqaaniiina kuwa quustay hanaga yeeli allaahuma ilaahayo ina bilcibaadi addoomaha waxaa ku sugan iyo walbilaada dhulka min aljahdi mashaqo xaggeeda iyo waljuuci gaajo ah iyo wadanki cidhiidi maa shaybaa ku sugan laa nashku ilaa ilayka adiga mooyaane cid kale aan anuga ashkatoonayni allahuma ambit lana zarca ilahu zarca noo soo biqli waadira lana darca candhadana noo darari waanzil calayna min barakaati samaai dushaydana kusoo deji barakaadka cirka waambit lana min barakaati lardi dhulka barakaadkiisana ilahu noo soo biqli wakshif canaa ilahu naga fayd min albalaay balaayada xaggeeda maa shay laa yakshifuhu ayruka adiga ma cid kale ayna faydaynin allahuma inaa nastakfiruka ilahu dembi dhaafanu kuweydiisana inaka kunta afaara faarsil isamaa cirka ilaahw noo soo dir calaynaa korkayga midraaran cimkaasi mutataabica oo israacraacya oo fara badan waay allahuma sqina alkayfa ilaahayow roobkana waraabi walaa tajcalna min alqaaniiin kuwa quustayna ilah waa naga yeeli qaaniiin kuwa quustay naxariistaada ka quustay allahuma ina bilcibaadi addoomaha ilaaha waxa ku sugan iyo walbalaa walbilaadi dhulka min aljahdi mashaqada xaggeeda iyo waljuuci gaajada iyo wadanki cidhiriga maa shay baa ku sugan ina bilcibaadi addoomaha waxa ku sugan shay baa ku sugan waxa aanu soo tilmaanay o dhan laa nashku ilaa ileyk adiga wayn cid kale markaas aan anuga ashkatoonayn allahuma ilahu ambit lana zarca zarca ilah noo soo waadira lana darca candhadana ilahu noo darari yani caano badan ilah naga sii way caana mxuu ahaa xoolaha waanzil calayna ilah korkayga kusoo deji min barakaati samaai samada barakaadkeeda ilah korkayga kusoo deji waambit lanaa ilaahu noosoo biqli min barakaati ardi dhulka barakaadkeeda ilah noosoo biqli wakshif cana ilahu naga feed min albalaai balaayada xaggeeda maa laa yakshifu hayruka wax adiga mooyaan cid kale ayna feydaynin ilahu naga feyd waa dhibaatada marka allahuma ina nastaqfirka ilah dambi dhaafkan kuweydiisana inaka kunta afaara alla dambi dhaaf badan baa tahay fa arsil isamaa calayna midraaran roobkana ilaah noo soo dir isagoo istaba socsocda wayaktasilu fi lwaadi waadiga ayuu ku meehan doonaa idaa saala markuu dareero tagu markuu soo rogmado ayuu ka meehan doonaa wayusabixu liracdi walbari aracd soo ma taqaanin maay oonkoodka albarq hilaaca markuu arkana waa tasbiixsan doona subxaan allah buu odhan doona wayusabixu racdu bixamdihi wlmalaaikatu min khiifatihi marka yaqtasilu lwaadi fi yaqtasilu fi lwaadi idaa saala dee rasuulku sala allahu alayhi wasalam wuxuu samayn jiray markuu roobku soo do-o roob dhibca uga horeeya jirhkiisu u dhigi jiray jirhkiisa intuu marada iska ka qaado oo kale maalan lugta oo kale ya ayuu udhigi jiray markaa suu roobka ugu horeeya ee soo da-ay jidhka ugu dhaco markaasuu wuxu odhan jiray inahu la xadiidu cahdin birabbihi waa mid xagga ilahayba ku cusub soo degitaanka imika soo degay ku cusub laxadiidu cahdin birabbihi muxuu dilluy fadal a ilahay naga sarreey imiku xagga ilahay ka yimid bu robka ya xagga rabbigi ku cusubay wa xagu ka yimid samada ilahay way naga sareeya ha odhan ilahay meel kasu jooga ama ilahay meel alla meel jooga ma jiro kaasi waa ilaahu caabudi mama garanayaba ilaahay wuu kaa sareeyaa samaawaadka iyo cirarka iyo wa ilahi waa ka kor alraxmaanu cala alcarshis tawa alraxmaan cala carshis tawa ilayhi yascad lkalimu اayibu walcamal saalix yarfacuh wa alqaahiru fowqa cibaadihi aamintum man fi اsamaa ayadu way fara badan yihin ayadu way fara badan yihin halka aynu ku dayno sala allahu waslama wbaaraka calaa muxamed wacala ali w